بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الفاعل waxaynu ka bilaabaynaa boga laba boqol iyo toddoba ayaynu ka bilaabaynaa laba boqol iyo toddoba waana faacilka jumlada ficliyada ah ayuu sheekhu hadda halkan inooga bilaabi doonaa biidni illaahi tacaala alfaacilu faacilka marfuucun waa la rafciyaa faacilku waa marfuuc waa ficil sameeye waa shayga wax samaynaya ayaa faacil la yidhaah waana marfuuc buu sheekhu yidhi alfaacilu marfuucun faacilka waa la rafciyaa waxaa inaga baxay haddaba faacilku mansuub ma noqdo sidoo kale majruurna ma noqdo majzuumna ma noqde waa marfuucun alfaacilu marfuucun marfuuca waxaa isla soo gelaya inuu marfuucun lafdan yahay iyo inuu marfuucun maxallan yahay hadduu marfuucun lafdan yahay waa jaaa muxamedun oo kale hadduu marfuucun maxallan yahayna waa jaaa haadaa oo kale marfuuca waxaa isla soo gelaya inuu yahay taqdiiri iyo inuu yahay daahiri labadaa ku dooni ha noqdo alfaacilu faacilka marfuucun waa la rafciyaa saddex jeer baa la arkay faacilka isagoo majruurah xaraf jaar oo saa'idihii hadduu galo majruur buu noqdaa sida aayadda qur'aankaa ilaahay uu ku leeyahay fala eh, maa jaa'anaa min bashiirin oo kale maa jaa'anaa min bashiirin ereyga bashiir waa faacil mintaa ka horraysaana waa xaraf jaar oo saa'ida ah. halkii laga godi lahaayee maa jaa'anaa bashiirun laga odhan lahaa ayaa xarafkaa jaaree saa'idkii lafdi lafdiga ka jiraya maa jaa'anaa min bashiirin sidaa darteed laba qowl baa la yskugu qabtay luqadda ereyga bashiirina marka la icraabayo qolo waxay yidhaahdeen faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi dama muqadara manaca min duhuurihaa ishtiqaalu lmaxali bixarakati alxikaaya qolona waxay yidhaahdeen waa fii maxali rafcin faacil mabniyun fii maxali rafcin faacil binaءa calىa ana alicraab almaxaliyaat laa takhtasu bilmabniyaat sidaasay ula dhaqmeen qolo waa fii maxalli rafcin qolana waa marfuuc labadaa qowl baa la ysku qabtay kow faacil majruura lafdiga laga jeray waa maa jaa'anaa min bashiirin xaraf jaar haddii lagu jaro iyo kafaa faacilkeega wa kafaa bilaahi shahiidan markaynu leenahay ama kafaa bilaahi shahiidan ka ee wax ku filani waa bilaahida haddaba ba'dani waa saa'idoo kafa allaahu halkii laga odhan lahaa ayaa kafaa bilaahi ilaahay ayuu aayadda leeyahay ba'daasi waa zaa'id kafaa bilaahi ku jirtaa xaraf jaaro saa'ida waxaa kaloo faacilka mararka qaar lafdiga ayaa laga jiraa waxaana lagu jiraa biidaafati almasderi ilayhi in masder loo soo idaafeeyo sida aayadda qur'aanka ah walowlaa dafcu llaahi nnaasa bacdahum bibacdin dafcullaahi ereygaa allaahi waa mudaafun ilayhi majruura waana faacil marfuuca waa faacil marfuuca aayadda dhadhanso walowlaa dafcu llaahi yaa wax difaacaya allah eg allahani waa dhinac mudaafumi laba icraabood laba icraabood buu leeyahay ama laba xil buu haystaa dhinac waa faacil dhinacna waa mudaafun ilayhi walowlaa dafcu llaahi dafci baa mudaaf ah allahina waa mudaafun ilayhi ama waa faacil walowlaa dafcu llaahi naasa bacdahum bibacdin ilaahay difaacidiisa dadka qaar uu ku difaaca qaarka kale haddayna jiri lahayn waa la leeyahay dhulka iyo cirkuba way fasahaadi lahaayeen laakiin qole markay kibirto ilaahay qolo kale ayuu ku jebiyaa qodobka saddexaad waxa weeye ismulmasder ayaa loo idaafaynayaa faacilka lafdiisa ismulmasder ayaa loo idaafayni faacilkii waxa mudaafka noqonayaa waa ismulmasderkii waxa lafdiga majruurka ka ahaanayaana waxa weeye faacilkii faacilku laba laba xilbu markaana is haystaa dhinacu mudaafun ilayhi ka yahay iyo dhinacu faacil ka yahay sida xadiidkii oo kale tirmidiga min qublati rajuli imra'atahu qublati rajul qubla waa ismulmasder waana mudaaf arajulina waa mudaafun ilayhi kolka waana faacil qublati rajul ninka dhunkashadiisa baa la yidhi imra'atahu xaaskiisa uu dhunkado yaa wax dhunkanayo dhunkashada faacilo ah rajulkan waana mudaafun ilayhi waana faacil laba xilbuu isla haystaa hadaba markuu sheekhu leeyahay alfaacilu marfuuc faacilka waa la rafciyaa waxaa hoosta looga istifnoon karaa oo la odhan karaa waxa weeye lafdiga waxaa laga jeraa saddex jeer haddii xaraf jaaro saa'idihi galo sida maa jaa'ana min bashiir iyo haddii masder loo idaafeeyo sida walowlaa dafcullaahi naasa iyo haddii ismulmasder loo idaafeeyo sida min qublati rajuli imra'atahu oo kale alfaacilu faacilka marfuucun waa la rafciyaa ka qaama zaydun zayd baa kacay oo kaleba weeye qaama zaydun markaan idhaa ficilku waa qaama faacilkuna waa zayd ficilka taagnida ah ka samaynaya haddaba waa qaamada qaamadana kicid samaynaysa qaama zaydun zayd baa kacay wa maata camrun markaan idhaa camar baa geeriyooday ficilkii waa maata faacilkuna waa camrun waxaa laga yaabaa in la yidhaah oo camar markuu geeriyoodo waxbaba ma samaynine faacilnimadu waa maxay wax alle wuxuu sameeyey ma jirto hadduu geeriyoodo faacilnimadu xaggay haddaba uga timid wax alle wuxuu sameeyeyba ma arkayne maata camrun marka la maata camrun wuxuu sameeyey ma jirto laakiin geeridiibaa isaga ku dhacday oo ku qumtay sidaba waxaa la yidhaahdaa faacilku waa ka uu ficilku ka dhacayo ama uu isaga laftiisa uu ku qumayo ayaa la yidhaahdaa kolka iminka waqaca minhu maahee waa qaame bihi baad odhanaysaa mawdkii ayaa ku qumay cilmiga iyo mawdka iyo dee ma waa wax faacilka ku qumayo weeye walaa yataakharu ma dambeeyo caamiluhu faacilka ka ku camal falayaa canhu faacilka kama dambeeyo qodob labaad ayuu sheegay wuxuu yidhi faacilka iyo ficilka waxa xagga hore xigaya waa ficilka ficilkaasi ama ha ahaado maadi ama ha ahaado mudaaric ama ha ahaado amar ama ismulficil aduu caamilkii oo dhan ba iska dheh walaa yataakharu ma dambeeyo caamiluhu caamilka faacilku canhu faacilka kama dambeeyo waxaa lagu leeyahay faacilku xagga hore ma mari karo haddii faacilku uu xagga hore maraba adoo faacilnimo uga qasdan ficilkan dambe uu faacilu yahay waa khalab iyo meelka dhac xagga luqadda ah laakiin waxaa dhici karta mubtadenimo isagoo la ecraabayo inuu hor maro hadda markaan idhaa qaama zaydun zayd baa kacay weeyi zayd kaas oo faacilihi qaamada kama hormari karo ayaa lagu leeyahay oo maxay lama odhan karayo zaydun qaama adigoo niyeysan zaydkani inuu faacil u yahay qaamada dambe laakiin haddaad zaydun qaamo tidhaa icraabkiibaa isbeddeliyoo zayd mubtadiu iska noqon qaamana ficil maadi faacilka qaamana damiir mustatiroo zaydka u noqonaya jumladii way isbeddeshay qaama zaydun iyo zaydun qaama xataa macnihii baa isbedeley qaama zaydun waa zayd baa kacay uun zaydun qaama haddii la yidhahdana waa shaki baa la saarayaa marna ninan waxba ogeyn baa lala hadlayaa oo maskaxdiisu ay khaali tahay waa qaama zaydun marna nin shikisan baa lala hadlayaa waa zaydun qaama haddii la hormariyo zaydunta oo mubtade laga dhigo waa qof shikisan oo kalea lala hadlaya wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun buu ilaahay yidhi wallaahu ilaahay ayaa khalaqakum idinka idin abuuray wamaa tacmaluun shaqadiinana abuuray waad aragta adigu makhluuq baa ta oo ilaahay baa ku abuuray haddaba shaqadaaduna noocay dooni ha noqotee ilaahay baa abuuray iyaduna waa makhluuq camalka adu aad qabanaysaa waa makhluuq oo ilaahay baa abuura subxaanahu wa tacaala walaa yata'akharu xagga dambe ma maro caamiluhu faacilka caamilkiisu canhu faacilka xagga dambe kama maro waa qodob labaad iyo xukun labaad walaa talxaquhu caamilka faacilka ma haleesho calaamatu tatniyatin calaamada labanimada sheegaysae tatniyadu caamilka kuma biirto walaa jamcin iyo calaamadda jamcu toona hadduu faacilku musano yahay ama faacilku uu jamac yahay ficilka iyo caamilka faacilka qaadanaya calaamadda tatniyada waa ka mamnuuc calaamadda jamacana waa ka mamnuuc ilaa nimanka loo yaqaan akaluu lilbaraakiif mooyaane akaluu lilbaraakiif nimanka loo yaqaano iyagu waxay ku leeyihiin calaamadda taniyada iyo ta jamacaba waa lagu darayaa ta taniyadu waa alif waa alif quroo ficilka lagu daro ama ismiga lagu daro haddii uu maalan yahay mudaaric ficilkuna waa alif iyo nuun oo nuunku waa calaamatu rafci eh alif iyo nuun baad yadribuda ku dari yadribaani alcaliyaani baa diidan yahay yadribaani alcaliyaani waa arin khaldan weeye inaad sidaa ugu dhawaaqda akaluuni lbaraakiis nimanka loo yaqaano ayaa baneeyey qur'aanka markii la baadhay hal aayad ayaa wax u eg inay sidaasi ku bannaan tahay laga helay aayadda qur'aankee rabbi uu ku leeyahay wa asaruu najwa aladiina dalamuu asaruu annajwa aladiina dalamuu aladiina waa faacilkii asaruuna waawiljamaaca lagu darsaday haddaba aayaddaasi wejiyo kale iyo ixtimaalaad kale iyo icraabo iyo kaley leedahay eh ma deliishan karaan nimanka akaluuni ilbaraakiis loo yaqaano oo iyagu kule hadduu faacilku laba yahay ama faacilku jamac yahay caamilka iskaga darso calaamooyinkiibay ku leeyihiin axaadiidta rasuulka marka la baadhay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi xadiidkan ayaa laga helay yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika rasuulku uu ku leeyahay yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika waxa muxuu ahaa in loogu dhawaaqo yatacaaqabu fiikum malaa'ika halkii yatacaaqabu laga odhan lahaa ayaa calaamadii jamaca lagu daray oo wow iyo nuun ah yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika maxamed ibnu maalik oo saaxibulalfiya ahi wuxuu yidhi luqaddan luqatu akaluuni lbaraakiif anuu waan ka daynayaayo waxaan odhanayaa luqatu yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika luqatu yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika ayuu maxamed ibnu malik ula baxay luqaddan markaa walaa talxaquhu ma haleesho waa caamilka calaamatu tatniyatin calaamadda labanimada sheegaysaa walaa jamcin iyo calaamadda jamaca sheegaysa oo jamcu hadduu rag yahayna waawuljamaaca la diidayaa jamcu hadduu dumar yahayna nuununis waa la diidayaa bal yuqaalu waxaa la odhan qaama rajulaani laba nin baa istaagay faacilkii waa rajulaani oo waa laba ficilkii waa qaama oo calaamaddii labanimada ayaa laga ilaaliyey lama odhanayo qaamaa arrajulaani lama odhanayo qaama rajulaani qura ayaa la odhan waxaa la odhani wa qaama rijaalun baa la odhan qaama rijaalun rijaalun waa faacilkii waa jamac qaamada calaamada jamaca lagu dari maayo oo la odhan maayo qaamuu rijaalun wa qaama nisaa'un baad odhan qaama nisaa'un haddaad doontana qaamata ta' ku darso haddaad doontana ta'da ka daayo qaama nisaa'un dheh qaama nisaa-un markaynu nidhaa dumar baa kacay qaamadaasi waa ficilkiiyo waxa laga ilaalinayaa calaamaddii jamaceennuunu niswaha ahayd qumna nisaa in la yidhaa ayaa la diidan yahay laakiin akaluuni lbaraakiis baa ogol qumna nisaa oo kale inaad tidhaa kamaa yuqaalu sida loo odhanayo xilliga mufradka qaama rajulu faacilku markuu mufrad yuhu rajul yahay qaamadaas qaamadaasow qaama rajulun un lama odhanayo sidaasunbaa markuu musano yahay iyo markuu jamac yahayba loogu dhawaaqayaa buu ku yidhi washadda waxa shaadoobay yatacaaqabuuna fiikum yatacaaqabuuna fiikum waxa dhexdiina xidhiidhsanaya oo isla cidhbinaya malaa'ikatun malaa'ig bileyli habeenkii yatacaaqabuun waa ficil mudaaric malaa'ikatun taasina waa faacil ficilkii halkii yatacaaqabu laga odhan lahaa ayaa wow iyo nuun lagu soo daro yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika bileyl la yidhi waa shaad xadiidka kale bukhaariga ayaa isna shaadoobay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waraqata binu nawfal oo khadiijo adeerkeed ahaa ayuu ku lahaa awa mukhrijiyahum oo miyay isaarayaan awa mukhrijiyahum mukhrijiya waa waa waxa weeye caamilkii faacilka qaadanayey waa mubtade mukhrijiya waa mubtade waa mubtadihii marfuuca ku kaaftoomay isna ictimaadka uu haystaana waa istifaamka ka horeeya adaa weeye haddaba mukhrijiya waa kelmadii uu inasoo lahaa camriidigu walwaawu fiika muslimiya udmiradii wey walwaawu fiika muslimiya udmirad xadiidkan mukhrijiya muxuu asalkiisu ahaa mukhrijuuna lii buu ahaa mukhrijuuna lii laamka lii ku jira ayaa la xadfay wuxuu noqday mukhrijuuna ya mukhrijuuna ya ya qura ayaa liidii dee laamka marka la xadfo ya fadxisan baa meesha fadhiisan mukhrijuuna ya bayayuu noqday haddana waa laysku idaafeeyo nuunka mukhrijuuna ku jira ayaa la jaray lilidaafa baa loo jaray wuxuu noqday mukhrijuuya mukhrijuuya markuu noqday qaacido qaacidatu sayid loo yaqaan xagga sarfiga ayaa ku dhacday waxay leedahay wow iyo ya hadday isku xigaan midna uu reeban yahay waxa qasaba in wowga ya loo bedelo labada yo-oodna laysku idqaamo mukhrijuuya wowga ya u bedel labada yo-oodna isku idqaam mukhrijuuya buu noqday mukhrijuuya lisalaamati lya yadaas ya-y dama ka horaysa lama ogola af carabiga si ay ya-daasi ya-nimadeedu inoogu badbaado damada hore waa in kasra loo bedelaa maxaa la odhanayaa mukhrijiyadii jiimkaa un kasri lisalaamati lyana u kasri waxaa la odhanayaa mukhrijiya xadiidkaa bukhaariga ku qoran iclaalkiisu halkaa ayuu soo maray awa mukhrijiya miyay isaarayaan hum iyagu faacilku waa ereygan hum ah faacilkii waa damiir jamac loo dejiyey haddaba waxaa la doonayay caamilka in calaamada jamaca oo wowga a ah laga ilaaliyo in la yidhaahbay ahay ayay ahayd sow ma aha awa mukhrijun awa mukhrijun in mufrad loogu dhawaaqo hum lama odhan rasuulku awa hum buu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam waa caamilkii oon ficil ahayn oo calaamadii jamaca lagu daray ayaynu halkana ku haynaa wa talxaquhu waxaa caamilka haleelaysa calaamatu ta'niifin calaamada ta'niifka iyo dhadiga sheegta ayaa haleelaysaa in kaana haddii uu yahay faacilku mu'anahan mid la dhadigeeyey faacilku hadduu yahay mid mu'anasa oo dhadig laga dhigay caamilka waxa gelaysa buu sheekhu yidhi calaamadda dhadiga sheegta oo taa u ta'niisa ayaa caamilka ku biiri doonta in kaana mu'anahan marna wujuub bay ugu biirtaa marna jawaasul amrayn bay ugu biirtaa marna waaba mamnuuc labiyo toban mas'alo weeye sagaal jeer jawaazulamrayn baynu ruuxulicraabka ku qaadanay sagaal jeer amrayn saddex jeerna wujuub baynu ku qaadanay isku geyntu waa labiyo toban jeer marka ka qaamad hindun oo kaleba weeye inantii hindo la odhan jiray baa istaagtay qaamad hindun markaan idhaa faacilku waa hinda haddaba ficilka qaama ah maadaamu faacilku dhadig yahay waa inaynu taa ku darsanaa oo nidhaahnaa qaamat hindun waana xaqiiqiyu taaniis wa dalacati shamsu baynu odhan iyada laba weji baa ku bannaan dalacati shamsu ilayn faacilku waa ashamsu xaqiiqiyu taaniis maaha wax ma dhali karto laba weji baa markaa inoogu bannaan laba weji ayaa inoogu bannaan laba weji ayaa meesha imanaya wa dalacati shamsu oo kale weeyi faacilku waa ashamsu ficilkuna waa dalacad dalacadaasay inta lagu dariyo in laga daayaaba ay inoo bannaan tahay wayajuusu waxa bannaan alwajhaani laba weji intaada lagu daro iyo in laga daayo fii majaazigi ta'niif ka dhadigayntiisu ay iska majaaziga tahay ka in la dhadigeeya ay majaaska tahay waa ka aan farjiga lahayn ama aan wax dhali karaynin addaahiri ee daahirka en damiirka ahayn hadduu noqdo majaaziyu ta'niifku damiir waajib baa ficilka loo dhadigayni waa ashamsu xagga hore la mariyo faacilkana damiir laga dhigo ashamsu dalacat waajib baad markaa u odhani naxwo qad jaa'adkum waxaa idin soo gaadhay mawcidatun waano ayaa idin soo gaadhay min rabbikum rabbigiin bayna idinka soo gaadhay mawcido iyo wacdi ayaa rabbigiin idinka yimid buu ilaahay leeyahay ficilku waa jaa'a faacilkuna waa mawcida mawcidadu haddaba farji male oo wax ma dhali karto sidaa darteed laba weji baa jaa'a ku bannaan in la dhadigeeyo oo ta' lagu daro iyo in dhadiga laga daayo oo bilaa ta' laga dhigo hadda dhadig baa laga dhigoo ta' baa lagu daray qad jaa'atkum waxa idin soo gaadhay mawcidatun mawcido iyo waano min rabbikum rabbigiin ka ahaatay wa filxaqiiqiyi xaqiiqigana laba weji baa ku bannaan xaqiiqigu waa ka wax dhali kara ama farjiga leh almunfasili ee soocmay ee aya ka soocmay ficilkiisa ayaa la kala dhex galay waa kan tusaalihii naxw xadarati lqaadiya qaadigii waxaa ka soo ag xaadirtay imra'atun gabadh gabadh baa qaadigii u timid ficilkii waa xadarad faacilkiina waa imra'atun haddaba waxaynu haynaa mafcuulka alqaadiya ah ayaa kala dhex galay oo kala fasliyey faacilka daahirka ee xaqiiqiga ee imra'aah iyo ficilka xadarada xadarad laba weji baa ku bannaan waxaad odhan kartaa xadarat alqaadiya imra'atun waxaa kalood odhan kartaa xadara alqaadiya imra'atun xadara oo ra'da aad ku dayso xadara alqaadiya imra'atun walmutasili mutasilkiina laba weji baa ku bannaan faacilku hadduu mutasil noqdo uu ficilka ku xigo uu fii baabi nicma nicmo baabkeega iyo wa bi'se bi'se baabkeega uu noqdo nicmo iyo bi'sa laba weji baa ku bannaan sida nicmati almar'atu alla gabadhu wanaagsanaa hindun hindaa la ammaanayaaye faacilku waa almar'a waa daahir xaqiiqiyo taaniif ah labada weji waxaynu u bannaynay ereygaa almar'a ah asha uu sito ayaa jinsiye ah kol hadday ashaasi jinsiye tahay ereygan jinsi baa looga qastaya dumar oo dhan baa looga jeedaa nicmad wanaagsana almar'a gabadhoo dhaniba wanaagsanaa hindun hindaan ammaanayaaye kolkaa wuxuu iska noqday sidii jaaa nisaaun qaama nisaaun marka dhaweyd aynu u lahayn ee nisaaun laba weji aynu ugu banaynaynay unbaa markii jinsi looga qasdo laba weji loogu banaynayaa iyadana وفي الجمع جمعنا لبا وجبا كسغان جمع هدونا جمع مذكر سالم اهين جمع مؤنث سالم نونا اهين وانه نقضو جمع تكسير اما او نقضو اسم الجمع لبا وجبا كبنان هدي جماعه لوغا قشتو وا انت لغو درا هدي جمع لوغا قشتنا وا انت ادا لغا دايا نحو كان تصالحي قالت waxay yiraahdeen al a'raab qoladi reemiyiga ahayd alacraab ma wada dhadigba miyayna ragna lahayn dadka reemiyigu weyleyn oo haddaa maxaa ficilka ta loogu daray waa jamacnimada jamaca haddii uu noqdo faacilku jamac sidaynu ognahay ficilka laba weji ayaa bannaan inaad taa ku darsata iyo inaad ka dayso ilaahay aayaddan qur-aanka ah wuu inoogu daray qaalat alacraabu ilaa jamcay atasxiixi labada jamcu tasxiix mooyaane labada jamcu tasxiix waa jamac mudakaru saalim oo ta'da waa laga daayaa jamac mu'anahu saalimna haddaan la faslinin ta'da waa lagu darsadaa oo faka mufradayhimaa labadaan jamac waa mufradyadoodun bay la xeer yihiin mufradka jamaca mudakaru saalim bilaa ta' ficilku ahaan jiray mufradka jamaca mu'anafu saalimna haddaan la faslinin oo xadarat ilqaadiya imra'atun aan la odhanin laba hal weji waa in ta'da lagu daraa haddii la fasliyana laba weji baa iman naxwu qaama zayduuna qaama zayduuna raggii baa kacay zayduunta ahaayoo kaleba weeye ficilkii waa qaama faacilkiina waa azayduuna faacilka azayduuni ihi waa marfuuc wowgaa lagu rafciyey ficilka bilaata baa laga dhigay ilan waa jamc mudakaru saalime zayd buu la xeer yahay wa qaamat alhindaatu hindooyinkii baa kacay ficilku waa ficilku waa qaamat waxaa lagu daray ta'daa faacilku waa alhindaat waa jamac mu'anasu saalim waxaa ficilka ta'da loogu daray oo qaamat loo yidhi ilan alhindaad waa jamac mu'anasu saalim oo waxay la iyo la yihiin mufradkooga hindaah wa inama imtanaca mamnuuc ayuu noqday fi nasri nasriga dhexdiisa maa qaamat ilaa hindun haddii ereyga kala fasliyey faacilka dhadigaa iyo ficilkiisa ilaa hadduu yahay ereyga faasilka ee wax kala faslinayaa ilaa hadduu yahay nasriga lama ogolo in ficilka ta lagu daro maa qaamat ilaa hindun lama ogolo hadalka nasriga ah sababta loo diidan yahay faacilka dhabti ah ihi hinde ma aha hindi waa mustatne waa la soo reebe faacilka rasmigii waa mustatnaa minhuga xadfan ee axadka ah maa qaama axadun bay ka dhignayd axad ma taagna ilaa hinda hinde mooye axadkii baa la xadfay faacilka rasmiga ha ahaa hindadii mustanaha ahayd baa la yidhi halkii faacilka ha buuxiso xaqiiqada waxaa la xaq siinayaa ka xadfan ee mustanaa minhuga ah ee faacilka loo niyeysan yahay baa la xaq siinayaa wa inama mtanaca mamnuuc buu noqday fi nasri hadalka nasriga ah dhexdiisa maa qaamat ilaa hindun baa mamnuuca oo ta'daas ah wax khaladka keenaysa maa qaama bay ahayd in miimkuun lagu daayo lianna alfaacila faacilku mudakarun waa lab maxduufun la xadfay lab xadfan baa halkan ku jira oo faacil ah waa axadkaa xadfan ee mustanaa minhuga ah oo faacilka miyaa la xadfaa sideed ku soo dhiganay sideed jeer oo faacilka la xadfayo waxaa ka mas'aladan haddaba maa qaama ilaa hindun faacilkii ayaa la xadfay ka xadfihi sidii loo xadfay kale fii naxwi ow icaamun fii yowmin dii masqabatin yatiiman ow idcaamun quudin fii yowmin maalin dhexdii ama wakhti dhexdii la quudiyo wakhtiga oo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyo aayaddaa qur'aanka ah faacil baa xadfan welibana masderka ayaa laga xadfay idcaam ah waa mustatir lama odhan karo oo masderkuma qaato damiir mustatira haddaba idcaam quudin baa la yidhi wax quudinaya away ah, kii wax quudinayey idcaamka wax quudinayaa waa la xadfay adigaaba lagaa dhigi ow idcaamuka war quudintaada ama ow idcaamuhu war quudintiisa eegada kaafkaa ama hadaasaa faacilaha waa la xadfay idcaamuka war adigan wax bixinayaa quudinta aad quudinaysa kaafkana kolkaa idcaam laba wejile idcaamuka dhinac waa fii maxali jar mudaafun ilayhi dhinacna waa fii maxalli rafcin faacil kaafka faacilka waa la xadfay fii yowmin wakti ama maalin dhexdeed baa la quudin maalinta oo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon baa la quudin agoon ayaa la quudin ereyga yatiimanihi waa mafcuulkii markaa wa qudiya alamru oo kale sida loo xadfay qudiya alamru qudiya waxa waa la xukumay alamru amarkii baa la xukumay ereyga ficilkiihi waa qudiya alamruna waa naa'ibu faacil oo faacilkii baa halkaa laga xadfay faacil la xadfay baynu halkaa ku haynaa qudiya alamru waa ficilka marka majhuul laga dhigayo wa asmic bihim maqashii oo kale asmic bihim alla dhega fududaa oo kaleba weeyi wa absir oo indhafiiqanaa asmic bihi markaynu nidhaa waa ficil maadi asmacd asmicdani oo la yidhaha ficlu tacajub wa absirna sidoo kale waa ficil maadi oo ficlu tacajub ah ba'danaa lagu siyaadiyaa faacilkeyga asmic bihim bihim taasaa faacila ba'duna waa zaa'ido absir haddaba faacilkeegii waxaa laga xadfay bihim tay horoo kalea laga xadfay faacilkiibaa absir ka xadfan asmic bihim waa absir oo kale weeye wayamtanicu mamnuuc buu noqon faacilka xadafkiisu fii kayrihinna masaa'ilkan aynu sheegnay waxa aan ahayn waa mamnuuc in la xadfaa imise mas'aluu inoo sheegay sheekhu oo faacilka la xadfayo maa qaama ilaa hindun waa kow masderka ow icaamun fii yowmin dii masqaba waa laba qudiyal amru majhuulka oo dhan waa saddex asmic bihim waa absir ficlu tacajubka lidalaalati maa qablahu loo xadfayo waa afar sideed jeer baynu dhiganaye haddaba afar buu ka aamusay kitaabkeennaniye afarta uu ka aamusay kitaabkeennii hore ayaa dib uga noqon doontaa iska soo eegan doontaa ruuxulicraabkii halkaa wuxuu sheekhu kaga baxay matni ahaan xukunkii faacilku uu lahaa ayuu bartaa kaga baxay waa faacilka iyo axkaamtiisii intaa hadda aynu macnaynay uunbaa sharaxeega la rabaa in dib laga sheego wax kale ma aha intanuun buu rabaa sheekhu inuu sharaxeega dib ka sheego way is wuu iska fudud yahay runtii wax adag maaha waa intanuun baa la macnaynayaa lamanqadaa markuu gebagabooday alkalaamu kalaamkii markuu gebagabooday fii dikri lmubtada'i mubtadaha ka hadalkiisa aynu ka hadlaynay iyo walkhabar iyo wamaaka yatacallaqu ku tacalluqa bihimaa labadooda oo min abwaabi nawaasikhi nawaasikda baababkoogii ah sharactu waxaan gudagalay fii dikri baabi alfaacil baabka faacilka xusidiisii ayaan gudagalay wamaa iyo ka yatacallaqu bihi ku tacalluqaya oo min baabi naa'ibi naa'ibka baabkiisii ah iyo wa baabi tanaasuci baabka baabu tanaasuca iyo dooda loo yaqaan ah iyo wamaa yatacallaqu bihi waxa ku soo xidhmaya oo min baabi alishtiqaal baabka baabulishtiqaalka loo yaqaano ah iclam waxaad ogaataa ardayow ana alfaacila faacilku cibaaratun inuu yahay mid laga cibaareeyo can ismin ismi baa laga cibaareeyaa sariixin sariix oo isminimada ku cad waa ismi isminimadiisu ay caddahay ow amase mu'awalin bihi lagu awilayo oo usnida ilayhi loo tiiriyey ficlun ficil baa loo tiiriyey ow amase mu'awalun bihi mid lagu awilayo ayaa loo tiiriyey oo muqadamun calayhi laga hormariyey bilasaalati asalnimo waaqican minhu ficilku ka dhacayaa faacilka ayuu ka dhacayaa ficilku o qaa'iman bihi wuu ku qumayaa waa sidii geeridii iyo taadmidii labadii tusaale misaalu daalika kaa tusaalihiisu zaydun waa lafdiga zayda oo min qowlika hadalkaaga ka ahaaday daraba zaydun zayd baa garaacay camran ninka camar la yidhaah wa calima zaydun zayd baa ogaaday fal awalu ka hore ismun waa ismi usnida ilayhi waxaa loo tiiriyey ficlun ficil baa loo tiiriyey ficilka oo waaqicun minhu ka dhacaya fa ina darba garaacu waaqicun wuxuu ka dhacayaa min zaydin zayd buu ka dhacayaa wa haani ka labaad ismun waa ismi ismiga oo usnida ilayhi loo tiiriyey ficlun ficil baa loo tiiriyey ficilka oo qaa'imun bihi isaga ku qumaya فإن العلم علمك قائم وحسكو تاغيا بزيد زيد وقولي أنيق قولك إيقا أولا مركا هوري أنكولي أو مؤول به وألقو أولا يدخل فيه وحسوق لي أن تخشع لفظك أن تخشع وفي قوله تعالى إلهي قولك سكجرته ألم يأني ميين قار للذين آمنوا كوا إيمان كلميين أقار أن تخشع قلوبهم يأني هذا فعل faacilkii waa an takshaca ereyga laga dhalaalinayo oo ismi muawala halkaa ku jira masder muawala an takshaca quluubuhum ay khushuucu quluubihim quluubtoodu inay khushuucdaa miyayna gaadhin buu ilaahay leeyahay fa innahu faacilun waa faacil maca annahu isaga oo laysa bismin ismi aan ahayn walaakinahu isagu fii ta'wiili lismi ismi awiidiibuu qabaa wahuwa alkhushuucu waana khushuuc masderka khushuuca baa lagu awili wa qowli odhaahdayda haaniyan marka labaad an idhi ow mu'awalun bihi ama mid lagu awilayo ficilka mid lagu awilayo yadkhulu fiihi waxa soo gelaya mukhtalifun baa soo gelaya oo fii qowlihi tacaalaa alle qowlkii ku jirta mukhtalifun wuu kala duduwan yahay alwaanuhu midabadiisa ayaa kala duduwan ereygaa alwaanihi waa faacil mukhtalif buu faacil u yahay mukhtalifkani ficil ma aha laakiin ficil baa lagu awilayaa oo ikhtalafa baa lagu awilayaa fa alwaanuhu faacilun waa faacil walam yusnad ilayhi looma tiirin ficilun ficil looma tiirin walaakin usnida ilayhi waxaa loo tiiriyey mu'awalun mid lagu awilayo bilficli ficilka wa huwa mukhtalifun waa ereyga mukhtalif ah fa lafdigaasi fii ta'wiili yakhtalifu yakhtalifu ta'wiisheed ayuu qabaa oo yakhtalifu buu la yahay wa kharaja waxa baxay biqowlii odhaahdayda waxa ku baxay muqadamun calayhi waa laga horraysiiyaa aynu nidhi naxwu zaydun lafdiga zayd iyo waxa lamidka ah oo min qowlika qowlkaaga ka ahaaday zaydun qaama zayd wuu istaagay falaysa bifaacilin faacil maaha zaydkaasi lianna alficla ficilka almusnada ilayhi loo tiiriyey laysa muqadaman lama hormarin calayhi isaga lagama hormarin bal mu'akharan canhu dib baa looga dhigay wa innamaa huwa mubtada'un waa mubtade waalficlu ficilkuna khabarun waa khabarkiisii wa kharaja waxa baxay biqowlii qowlkayga waxa ku baxay bilasaalati aan ku idhi lafdiga asaalo ah naxwi zaydun lafciga zayd oo kale ayaa baxay oo min qowlika qowlkaaga ka ahaaday qaa'imun zaydun a qaa'imun zaydun فإنه إساقو وإن أسند إليه الله تيري شيء شيء مؤول لغو أولي بالفعل فعل وهو مقدم عليه ولغا هرمرينيا ولكن تقديمه هرمرينتي إسا عليه إساق لغا هرمريي ليس بالأصالة أصل نمامها تقديم كاسي لأنه خبر وخبر فهو إساق في نية تأخير dibdhigid niyadeed ayuu ku sugan yahay in xagga dambe la marinayo uunbaa la niyoonayayo wax mushkilada ku jirtaa ma jirto wakharaja waxa baxay biqowlii odhaahdayda waxa ku baxay waaqican minhu aan leeyahay waaqican minhu mid ka dhacaya naxwu zaydun lafdiga zayd oo kale ayaa baxay oo min qowlika qowlkaaga ka ahaaday duriba zaydun zayd waa la garaacay fa ina alficla ficilka almusnada ilayhi loo tiirinayaa waaqicun calayhi wuu ku dul dhacayaa walaysa waaqican minhu kama dhacayo walaa qaa'iman bihi kumana taagna wainamaa masaltu lfaacila faacilka waxaan ku tusaaleeyey biqaama zaydun baan ku tusaaleeyey zayd baa kacay wa maata camrun baan ku tusaaleeyey camar baa ayaa geeriyooday liyuclamo si loo ogaado annahu laysa inuuna ahayn macnaa kownilismi ismiga ahaantiisa macnihiisa faacilan uu yahay anna musamaahu kanuu magaca u yahay ayaa axdatha soo darisiinaya oo samaynaya shay-an shay bal kownuhu ahaantiisa weeyi musnid musnadan ilayhi mid loo tiirinayo uu yahay cala alwajhi almadkuur sidaa aan sheegnayna loogu tiirinayo alaa tara war miyaadan arkayn anna camran magaca camar ihi lam yuxdis inuuna samaynaynin shay-an shayna inuuna samaynaynin lam yuxdis inuuna samaynaynin almowta mowd iyo geeri inuuna samaynaynin wa maca daalika kaamiciisa yusamaa faacilan faacil baa haddana lagu magacaabaya wa idaa carafta markaad ogaatay alfaacila waydaa carafta markaad ogaato alfaacila faacilka markaad ogaato faclamniyahu waxaad adaba garataa anna lahu faacilka inuu u sugnaaday axkaaman axkaam faacilku axkaam buu leeyahay sagaal xukun oo faacilku uu leeyahay baynu soo dhigannay kutub badan baan ku soo marnay sagaal xukun oo faacilku uu leeyahay axaduhaa axkaamtaa mid ka midihi allaa yata'akhara waa inuuna xagga dambe marin caamiluhu caamilkiisu waa inuuna xagga dambe marin canhu isaga xaggiisana waa inuuna xagga dambe ka marin caamilku xagga dambe faacilka kama mari karo falaa yajuusu ma banaana fii naxwi qaama akhawaaka marka la leeyahay an taquula inaad tidhaa akhawaaka labadaada walaalo ayaa qaama kacay ma banaana sidaasi waqad tadammana daalika arrinkaasi wuxuu keensaday waqad tadammana daalika arrinkan waxa keensaday inuuna taakhiirku banaanayn alxaddu tacriifkii alladii tacriifkii dakarnaahu aan soo sheegnay wainamaa yuqaalu waxaa la odhanayaa akhawaaka qaamaa faacilkuna ereyga akhawaaka amaahee alifka qaamaa ku jira ayuu noqday fa yakuunu wuxuu ahaani akhawaaka mubtada'un buu ahaan wamaa bacdahu kaka dambeeyaana ficlun wa faacilun ficil iyo faacil buu noqon waljumlatu jumladuna khabarun khabar bay noqon wathaani xukunka labaad ee faacilku uu leeyahay annahu laa yalxaqu ma haleelayo caamilahu caamilkiisa calaamatu taniyatin calaamada labanimadu haleeli mayso walaa jamcin calaamada jamcuna haleeli mayso falaa yuqaalu la odhan maayo qaamaa way kaceen akhawaaka labadaadii walaalo walaa qaamuu way kaceen ikhwatuka walaalahaa walaa qumna way istaageen niswatuka dumarkaagii bal yuqaalu waxaa la odhani filjamiici dhammaantood qaamo ayaa ficilka la odhan bilifraadi kiyoo la ifraadinayo kamaa yuqaalu sida loo odhanayo qaama akhuuka sida loo odhanayo haadaakani huwa alakharu waa ka badan ee carabtu ay u badan yihiin wa min alcarabi carabta waxaa ka tirsan man yulxiqu cid haleeshiinaysa haadihi alcalaamaati calaamooyinkan bilcaamili caamilka ficlan kaana ficil ha ahaado ka qowlihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka qowlkiisa oo kaleba weeyi yatacaaqabuuna waxaa isla cidhbinaya fiikum dhexdiinna malaa'ikatun malaa'ig bileyli habeenkii wa malaa'ikatun iyo malaa'ig binnahaari maalintii aw isman ama ismi ha ahaado ka qowlihi calayhi salaatu wasalaam rasuulka qowlkiisa oo kaleba weeyi awa mukhrijiyahum miyay isaarayaan qaala daalika sidaa ayuu yidhi lammaa qaala lahu rasuulka markuu ku yidhi waraqatu bnu nawfal waditu waxaan jeclaan lahaa an akuuna inaan ahaado macaka macaaga id yukhrijuka markay ku saarayaan qowmuka tolkaa wal asluna wuxuu ahaa awa mukhrijuuya buu ahaa hum welibana laamkii buu ka tegay awa mukhrijuu awa mukhrijuuna lii qabla alidaafa inuu keenay ahay faqulibat ilwaawu wawdaa waa la gediyey yaa-an ya baa loo gediyey wa udkimat ilyaau ya-da waxaa la dhex geliyey filyaa-i ya kale ayaa la dhex geliyey walakharuka faraha badan an yuqaala waa in la yidhaa yatacaaqabu fiikum malaa'ika waa in la yidhaa awa mukhriji awa mukhrijiya hum waa in la yidhaa bitakfiifi ilyaa-i ya-daa la ayaa la fudaydin labadaba wa haalisu xukunka saddexaad annahu idaa kaana markuu yahay mu'anasan mid la dhadigeeyey faacilku laxiqa waxaa haleelaya caamilahu caamilkiisa taa u ta'niifi taa asaakinatu reeban ayaa haleelaysa in kaana haddii uu yahay ficlan ficil hadduu yahay ficilka oo maadiyan maadiya aw ilmutaxarikatu ama ta xarakaysan baa haleeli in kaana haddii uu yahay wasfan wasfi iyo tilmaan haddii uu yahay fa taquulu waxaad odhan qaamat waxaa istaagtay hindun hindo wa zaydun ninka zayda qaa'imatun way taagan tahay ummuhu hooyadii qaa'imatun taas aan jeednaa ta'da lagu daray uma taaratan mar kale yakuunu wuxuu ahaan ilxaaqu taa'i ta'da haleeshiintiisu jaa'izan mid iska bannaan wa taaratan marna yakuunu wuxuu ahaan waajiban mid waajiba faljaa'izu ka jaa'iskiihi fii arbaci masaa'ila afar mas'aladood ayuu in ficilka ta' lagu daraa ay jaa'is tahay ixdaahaa midkood an yakuuna almu'anasu ka la dhadigaynayaa waa inuu yahay isman daahiran ismi daahira oo majaaziya ta'niis dhadigayntiisu ay majaazi tahay wanacni waxaan uga jeednaa bihi isaga waxaan uga jeednaa maaka laa farja wax cawro cawro dumar iyo cawro dhadig isaga ayna u ahayn cawro dhadig waxa aan lahayn taquulu waxaad odhan dalacat ishamsu cadceeddii way soo baxday haddaba cadceeddu waa dhadig oo de way soo baxday baaban leehay wuu soo baxay ma odhanayo haddana cadceedkii wuu soo baxay waa laygu qoslayaa oo lab ugu dhawaaqo haddaba cadceeddu maadaamay dhadig tahay waxaan ogaanaynaa inay majaazi tahay oo dee cawraddu mar cawro dhadig ma leh oo wax ma dhali karto wadalaca shamsuna waa la odhanoo waaba laga daynba wal awaluka hore ee ta'ku daridda ah ayaa arjaxu raajixuu xoog badan qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi qad jaa'adkum waxaa idinsoo gaadhay mawcidatun waano ayaa idinsoo gaadhay oo waa la dhadigeeyey kii oo laga tegey maxaa ka mid dhadigayntana وفي آية أخرى آيات كلا إلهي وحكو يري قد جاءتكم وحا إذن سوء قاردي بينة حجعت با إذن سوء قاردي إريق جاء وافعلك بينة نوا فاعلك فعلك ولا ردقيي هدبا قد جاءتكم بينة ولا ردقيي قد جاءتكم موعدنا ولا ردقيي waynu haynaa haddaba aayaddani waxay soo aroortay qiraa'aadka qaarkood kii oo la leeyahay ama suuratu lancaamba jaa'akum bayina jaa'akum bayina ataaniya mas'alada labaad an yakuuna waa inuu yahay almu'anasu ka la dhadigaynayaa isman ismi waa inuu yahay ismiga oo daahiran daahira ismiga oo xaqiiqiya ta'niis dhadigayntiisu ay xaqiiqo tahay wa huwa munfasilun isagoo ka soocan min alcaamili caamilka bigayri ilaa ilaa waxaan ahayn kaga soocan wadaalika kaasi ka qowlika oo kaleba weeyi xadarat alqaadiya qaadigii waxa u timid imra'atun gabadh baa u timid way bannaanta inta adaa lagu dara iyo in laga daayaaba wayejuusu waxaa kaloo bannaan xadara alqaadiya qaadigii waxa u timid imra'atun gabadh wal awalu ka hore ee ta'ku daridda ah ayaa afsaxu fasaaxo badan ahaalisa mas'alada saddexaad an yakuuna alcaamilu caamilku waa inuu yahay nicmo ficilka nicmo ah waa inuu yahay ow bi'ise ama ficilka bi'ise waa inuu yahay naxw nicmat wanaagsana almar'atu gabadhu hindun hinde ayaan ammaanayaaye waxaa kaloo la odhan karaa nicma wanaagsana almar'atu gabadhu hindun hinde ayaan ammaanayaaye haddaba nicmadii mar ta baan ku darnay oo nicmat ilmar'a baynu nidhi marna ta'da waynu ka dayni oo nicma almar'a baynu nidhi alraabica mas'alada afraad an yakuuna alfaacilu faacilku waa inuu yahay jamcan jamac waa inuu yahay labada jamcu tasxiixan ahayn naxu jaa'at izuyuudu zaydiintii ayaa yimid jaaءat azuyuudu ta'baa lagu darsaday waxaad odhan kartaa wajaaءa zuyuudu zayduuntii baa yimid ta'daad ka dayni wajaaءat ilhunuudu hindooyinkii baa yimid ta'dii baan ku daray wajaaءa alhunuudu hindooyinkii baa yimid faman anasaka dhadiga ka dhigayee dhadigaynayaa facalaa macna aljamaaca jamaaco macnaheed buu ku awilayaa waman dakara ka labaynaya ee lab ka dhigayaana facalaa macna aljamci jamac macnihii ayuu ku awilayaa wayustathnaa waxaa laga soo reebay min daalika kaa jamca an nidhi laba weji baa ku bannaan waxaa laga soo reebay jamca atasxiix labada jamcu tasxiix oo jamac mudakaru saalim iyo jamac mu'anasu saalim kala ah fa innahu yuxkamu lahumaa waa loo xukumi bixukmi mufradayhimaa labadooda mufrad xukunkii la siinayey oo kaluunbaad u xukumi fa taquulu waxaad odhan jaa'at waxaa yimid alhindaatu hindooyinkii waad dhadigaysay bitaa'i laa kayru wax kaloo bannaani ma jiro kamaa tafcalu sidaad u samaynaysid fii jaa'ad hindun ee dhadigun uga dhigaysid wa qaamo zayduuna baad odhan bitarki taa'i ta'daad qaamo ka dayn laa kayru wej kalena ma jiro kamaa tafcalu sidaad samaynaysid fii qaama zaydun markuu mufradka yahay sidaad samaynaysid afartaa mas'alo jawaasulamreyn buu ka dhigay waxaynu ku soo dhigannay ruuxulicraabka sagaal mas'ale halkaa oo jawaasulamreynka sagaal baynu ka soo dhignay soo caynka ama ahayn aynu eegna bal hadda masaa'ilka ay waajibayaana labuu sheekhu ka dhigay walwaajibu ka uu waajibayoana fiimaa cadaa fiimaa kii dhexdiisa ayuu ahaaday caddaa daalika kaa ka soo hadhay waajibkuna waa waxaan intaa hore ahayn wa huwa mas'alataan waana laba mas'alo laba mas'alo oo qura ayuu inta lagu daraa uu waajib noqonaya daa ixdaahumaa midkood almu'anas waa ka la dhadigeeyo alxaqiiqiyu taaniif ee dhadigayntiisuna ay xaqiiqada tahay alladii kaasoo laysa mafsuulan aan laga soocin ficilkiisa walaa waaqican aan dhicin bacda nicma nicmo aan daba dhicin ow bi'sa bi'se aan daba dhicin nicmona ma daba dhaco bi'sana ma daba dhaco waana laga soocay oo waad aragtaa naxwo ixdaahumaa midkood almu'anas waa kala dhadigeeyo alxaqiiqiyu taaniis ee dhadigayntiisu ay dhabta tahay alladii kaasoo laysa mafsuulan an laga soocin caamilka lagama soocin walaa waaqican mana dhicin bacda nicmo nicmo gadaasheeda ow biise biise gadaasheeda naxwo id markii ka sheekee qaalat id qaalat markay tidhi ka sheekee imra'atu cimraan cimraan xaaskiisii markay tidhi imra'adaasi waa gabadh qaala daa haddaba waa in dhadig laga dhigaa athaaniya mas'alada labaad an yakuuna waa inuu yahay damiiran damiir damiirka oo mutasilan mutasila ka qawlika oo kaleba weeyi ashamsu cadceeddii dalacad way soo baxday dalacad damiirka hadduu noqdo waajib baa loo dhadigaynayaa wa kaana daahiru daahir wa kaana uu ahaado adaahiru daahirkuna an yajuusa miduu bannaanaado wa kaana daahiru sida daahirkii waxay ahayd an yajuuza inuu bannaanaado fii naxwi maa qaama ilaa hindun maa qaama ilaa hindun inay bannaanaato dhexdeeda alwajhaan laba weji inay ku bannaanaadaan buu daahirku ahaa qaama ilaa hindun laba weji bay la ogolaa inay bannaanaato sida daahirka ah qaamo oo ta' lagu daro iyo qaamo oo ta' laga daayo sababtuna waxa weeye faacilka ayaa xaqiiqiyu ta'niif ah haddana waa la kala fasliyey ficilkii xaqiiqiyu taaniiska ficilkiisa laga fasliyo laba weji baa ku banaanaa daahirku wuxuu ahaa laba weji inaan halkana ku banayno laakiin hadduu faasilkii ilaa noqday laba weji kuma banaana tadkiirka unbaa waajibaya wixii nafriya qaamo unbaa unbaa la ogol yahay waayo faacilkii dhabta ahaaba ayuuna ahayn hindadu wa kaana wuxuu ahaa addaahiru daahirku wuxuu ahaa an yajuusa inuu bannaanaado fii naxwi maa qaama ilaa hindun maa qaama ilaa hindun iyo waxaa lamidkaa dhexdiisa alwajhaani laba weji inay bannaanaadaan ta ficilka lagu daro iyo isagoo laga daayo wayatarajax inuu xoog badnaado ata'niisu dhadigayntu ilagu magacaa dhadigihi kamaa fii qowlika sidii qowlkaaga ku sugnaa xadara alqaadiya imra'atun imra'adaa iyo xadaro waa la kala fasliyey xadaro laba weji baa ku bannaanaa ta'niiska ayaana raajix ahaa saasoo kale ayaa bannaanayd walaakinahum ha ahaatee awjabu waxay waajibiyeen fiihi dhexdiisa tarkataha itada in laga tago fi nasri hadalka tiraabta ah ee caadiga ah lianna maa ka bacda ilaa ilaa ka dambeeya layse alfaacila faacil maaha fi lxaqiiqati dhab ahaan wa inamaa huwa isagu bedelun waa bedel min faacilin faacil buu bedel ka yahay faacilka oo muqadarin la qadarayo qabla ilaa ilaa hortii wadaalika almuqadaru kaa la qadarayaana huwa almustahnaa minhu waa laga soo reebihii wa huwa mudakarun waa lab falidaalika sidaa darteed dukira labbaa looga dhigay alcaamilu caamilka wa taqdiiruna waxa weeye maa qaama axadun axad ma kicin ilaa hindun hinde mooye wa haadaakani axadu lmawaatin waa meelihii mid ka mida alarbacati ee afarta ahayd allatii taasoo yadaridu uu qiyaas noqonayo fiihaa dhexdeeda xadfulfaacili faacilka xadafkiisu meelaha faacilka la xadfe afarta a ah mid ka mida weeye wa haani meesha labaadna faaciluulmasderi waa masderka faacilkiisii ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeyi ow idcaamun quudin fii yowmin maalin dhexdii la quudiyo maalinka oo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon baa la quudin agoonka oo daa maqrabatin qaraabo u saaxiiba taqdiiruhu waxa weeyi ow idcaamuhu war quudintiisa ama ow idcaamuka quudintaada yatiiman agoonaad quudiso wa haaliu mas'alada saddexaad ee faacilka la xadfayaa waa fii baabi niyaaba baabka niyaabada ee baabka naa'ibu faacilka loo yaqaan wa qudiya waa la xukumay amru amarkii asluhu wuxuu ahaa wallaahu aclam ilaahay baa xaqiiqada oge waqada allaahu ilaahay ayaa xukumay alamra amarka waaraabicu mas'alada afraad waa faacilu afcil ficilka afcil ee siiqatu tacajubka ah oo fi tacajubi tacajubka dhexdiisa ah faacilkiisa ayaa la xadfaa shardi baa ku xidhan idaa dalla calayhi markuu tusiyo muqadamun mid xagga hore la mariyey midluhu oo isagoo kale ah ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi asmic bihim alla dhega fududaa oo wa absir indhafiiqanaa absirtaa waxaa laga xadfay bihim waayo waa afcil oo tacajub joogta waxaa ku tusay faacilka ka xadfanna mid ka horreeya ayaa jira oo asmicda keegiibaa bihim ah absirta keeguna bihim labaad buu noqon lahaa fa xudifat alqariina ey wa absir bihim faxadafa bihim buu xadfay min athaanii buu ka xadfay lidalaalati alawali ka hore tusintiisa calayhi isaga uu ku tusinayo wa huwa fii mawdici rafcin faacilkan haddaba bihimihi waa fii mawdici rafcin meel rafcisan ayuu yaallaa cala alfaaciliya faacilnimo ayaa lagu rafciyey cinda aljumhuur waa jumhuurta culimmadu sida ay qabto ayuu noqonayaa in shaa allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam